u yeedhis badan lixurmatii xurmadiisa wa amlaku isagaana milkin badan liqalbii qalbigiisa fii maxabbatika adiga lagu jeclaanshadaada waalcadfi turid calayka lagu turo cudabtan wuxuu yidhi darsiyaad shiiqan ka dhiganayda ama ka qaadanayday waxaad kuu soo baxay shiiq kale inaad u wareegto oo adiga dhammu aad waxbarashadaada shiiq kale ku wareegto amase shiiqan cilmiyaad ka qaadanayday fanni kale iyo cilmi kale aad shiiq kale ka qaadato aadaabta waxaa ka mid ah inaad shiiqi u sheegto tidhaahdo waxaan rabaa inaan dersi ka dhigto ama ka qaato shiiq hebel ama amase waaba tegayaho shikabalan aadayaho halkaasaan u wareegayaa waidaa badaa laka hadduu kuu muuqdo alintiqaalu wareegid ilaa shaykhin aad u wareegto shayqoo aakhara kale inaad shiikaas u guurto amase aad dersi ka soo qaadato fastaadinu shiikaaga idan uga dalbo bidaalika intiqaalka iyo guuridda fainahu faina alisti'daan idan dalabkaasa adcaa u yeedhis baran asagaa u yeeris badan li xurmati xurmadiisa wa amlaku isagaana milkin badan liqalbi qalbigiisa fii maxabatika adiga lagu jeclaanshadaada qalbigiisaad ku milkina sidaas inuu markaa waxaa taas ka dhalanay wal cadfi calayhi inuu lagu turo oo waa maxay nusxi in lagu siiyo wanaagsan sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin markuu intaa sharxayay idabtan wuxuu yidhi fawaa'ideeda waxaa ka mid ah marka aad sheegto oo tidhaahdo sheekh hebel ayaan aadaya waxaa dhici karta in shiiqa aad aadaydo adugu aadan war ka hayn laakiin uu yahay mid maalan ama mubtadica ama si kaleeta u fidnaysan ah, oo aan eel u ahayn maalan inuu cilmigii laga qaato marka inuu kuu nasteexeeyo oo si fiican kuugu nasteexeeyo oo aad sidaas uga badbaaddo ama uu kugula taliyo oo uu ku yidhahda waa asiibtay waana meel fiican alla ku waafajiyey labadaasaad ka helaydaa wakadalika wuxuu halkaas ku daray sheekh maxamed saalax alcuthaymiin ardaga oo cilmiga qaadanayay tusaale haddii ay u soo baxdo inuu iskaba safro maalan meel kale inuu safruuba rabaa hadday rabto cilmiga yu aadan awala waxaaba dhacda meeshan musaafiruuba ku ahaa waa inuu shiiqiisi idan ka dalbo uu yidhaahdo waa bixi rabaa waana safri rabaa wa khaasatan hadduu yahay ardada dadaasho oo lagu xisaabtamo oo lagu dadaalo hadduu yahay mid awalba meelahaas uunu iska fariisan jira dersiga gadaalkiisa oon laba oqoonoo waxba ka jawaabi jirin waxaa dhacda hadda hadduu iska tagana culays weyn ma leh laakiin ardaygii dadaalaayey oo safka hore fadhiyey oo su'aalaha la weyddiinaayey oo lagu soo dadaalay haddii la waayo waxaa dhici karta in shiiqii uus yidhahdo ardaygii waa caajisay miya waxbarashadiiuu ka go'ay miya waa qof lagu soo dadaalay juhdiyaa lagu baxshay marka intii uu isdhihi lahaa oo uu baari lahaa wakhaasatan shiiqu haddii uu baarbaarayo ardada waa inuu sheego uu yidhahdo sheikh waa safrayaa aimada selafkuna sidaasay ahaayeen khadiibu lbaqdaadi raximahullah wuxuu yidhi istashartu lbarqaaniya fi rixlati ilaa abi muxamed annuxaas bimisra ow ilaa naysaabuur ilaa asxaabi اlasami shiikaygii ayaan idan weydiistay yidhi albarqaani waxaan idhi yidhi ma masaran u safraa oon u rixlaystaa abi muxamed annaxaas mase waxaan aadaa naysaabuur oo asxaabi اlasami ayaan aadaa markaas wuxuu yidhi yidhi haddaad aaddo masar hal shiiqaad u socotaa waxaa dhici karta asagii inuu ku dhaafo ama uu iska dhiman karaa ama meeshuu ka tegi karaa haddii asagii ku dhaafo safarkaagi waa dayacma ilaa halka keligiisa u socotay laakiin haddaad naysaabuur aaddo waxaa ku sugan jamaaco dhan oo culummo ah mid hadduu ku dhaafo midaad helayda marka naysaabuur aad uu yidhi wakadalika alxaafid alhamdaani sidaasoo kaleeto libacdi talaamidatihi aa'idan uga dalbeen asagana sida dabaqaatu shaaficiya lisubki ku sugan wakadalika alxaafid alkabiir abu cali annaysaabuuri shiiqaygii ibnu khusayme ayaan idan uga dalbaday yidhi ciraaq markaasuu yidhi wa xidloonayna haddaad naga tagtee marka muddaan joogay markii dambuu ii fasaxay yidhi fasaxaa taye bax mid iyo laba iyo saddex iyona ma ahayn a'immada selafkuna sidaasay ahayd dhaqankoodu ilaa aakhiri jumlatin imshi ku soco ilaa aakhiri jumlatin jumlo aaqirkeed intii laga gaaro jumladaasoo min alaadaabi aadaab ah aadaabtaasoo yacrifa uu ku garana biطabci caadada kullu muwafaqin qof kastaoo wanaagga la waafajiyey mubaarakin la barakeeyey aadaabta inta laguu sheegayo ka badan waa inaad adiga caqligaaga ku garata oo ilaahi weynaa qofka hadduu muwafaq ka dhigo khayrka waafajiyo wax badanuu caqligiisa ku garan kara waxaanuna waa habboon yihin ah, khaasatan la dhaqanka culummada iyo waalidkiisa iyo dadka xaqa ku leh la dhaqankooda wax badan uu caqligiisa ku garan karaa qofku ah, wax badan oo inta loo akhriyey ka badan ku garan karaa caqligiisa marka saasuu leeyahy wuxuu leeyahay ilaa aakhiri jumla macnaha imshi ku soco ilaa aakhiri jumlatin jumlo aakhirkeed intii laga gaaro jumlado min alaadaabi aadaab ah aadaabtaasoo yacrifa biabci dabcigiisa iyo caadadiisa uu ku garanaa kullu muwafaqin qof kastoo ilaahay khayrka waafajiyey mubaarakin oo la barakeeyey waxaa sidaas u yeelaydaa wafaa'an oofin daraaddeed lixaqi shaykhika sheekaaga xaqiisa aad oofinaydo fii ubuwatihi aabbannimadiisa uu kuugu xaq leeyahay aabbannimada addiiniyati ee diineed aw amase maa shay uu kuugu xaq leeyahay tusamiihi ay ku magacaabaan bacdu alqawaaniin qawaaniinta gobolkood bismi radaaci aladabiy nuujinta adabta lagu nuujiyey wa tasmiyatu bacdi culamaa culammada gabalkood magacaabidda ay lahu shiiqa ku magacaabaan alubuwa diiniya a alyaqu ka laa'iqsan oo ka manaasibsan waxay ka manaasibsan tahay alradaac aladabi wa tarkuhu tarku haada alismi isimka oo aabbanimadaa sidiisaba in laga tago a ansabu ka sii fiican iyaduna oo ka manaasibsan maxaa yeele waxaan ognahay aabbanimo markay timid quluwiyaa yimid quluwiyaa yimid quluwiyaa yimid quluwigaa si looga badbaadaa waxaa saxiix ah bacd culamaaba ku magacaabeen hadday rabaan laakiin in qofku iska daayo hmm, quluwigii waa soconaa aabbe aabbe marka dambe sayidi sayidi sayidi marka dambe meel fogu tega marka si quluwiga looga badbaado quluwiga iyo taqsiirkana midkoodna qayr ma keenaan marka tarkiga oo laga tago haadaa axsan sidaasaa ka wada wanaagsan sidaasaa ka wada wanaagsan alimaam ibnuljawsi kitaabkiisa la minhaaj اlqaasidiin dabcada daaru tawfiiq dimashqa juska koobaad lixdan iyo kow wuxuu yidhahdaa sidaan lidaalika saara xaqu lmucallimi sidaas daraaddeed macnaha waxaa la cilaynaa aabbaha wuxuu sababkuugu noqday adduunyadan inaad timaaddo daartan oo adduunyada shiiqana wuxuu ku tusaa inaad markaasu wuxuu yidhi lidaalika saara xaqu lmucalimi mucalimka xaqiisu wuxuu noqday acdama mid ka weyn min xaqi lwaalidayn faina alwaalida sababun lilwujuudi alxaadiri wuxuu waalidku sababku ugu noqday jiritaanka hadda jooga walxayaati alfaaniya iyo xayaatada baaba'ayda walmucallimu huwa almufiidu lilxayaati alukhrawiyati daa'ima macallimkuna waa kii kuu faa'iidaynaya nolosha aaqira oo daa'imka wa kamaa sida anna xaqa abnaa'i rajulilwaaxid sidaa halka nin caruurtiisa ay xaq ugu tahay an yataxaabbuu inay isjeclaadaan wayatacaawanu ay isgacan siiyaan fa xaqu talaamidati rajuli waaxid hal nin ardadiisana waxaa xaq ku ah adtaxaabbu inay isjeclaadaan walaa yasixu dalika arrinkaasuna ma ansaxayo imaammaa ilaa an yakuuna maqsuuduhum alaakhira ladaara alfaniya waa marka ay ujeeddadoodu tahay ilaahay riladiisa iyo daarta aakhiro waa isjeclaanayaan waana tacaawunayaan laakiin hadday ujeeddadu tahay adduunya alfaniya ma isjeclaanayeen xusulka isgelinayeen xusulka ay isgelinayeen markaas waclam ogow waclam ogow allaha ku ogeysiiye waclam ogow annahu shaaniye biqadri ricaayati xurmati shiiqa xurmadiisa ilaalintiisu intay kugula eg tahay uu yakuunu noqonaya annajaaxu guusha waalfalaaxu liibaanta wa biqatri lfawti tegidda oo xurmadu kaa tagto qadarkeedu intuu la eg yahay uu yakuunu noqonayaa min calaamaati alikhfaaqi guuldarrada calaamadaheeda inta ilaalinta xurmada shayqaagu la eg tahay ayay noqonaydaa guusha aad gaarto iyo liibaanta aad ku liibaanto inta ay la eg tahay tegidda ay xurmadaasu kaa tagtayna calaamadaha guuldarada ayay noqonayda waclan ogow annahu shaniya biqadri ricaayati xurmati sheikha xurmadiisa ilaalinteeda qadarkeeda ayaa yakuunu najaaxu guushu noqotaya walfalaaxu liibaanta wa biqadri lfawti tegidda qadarkeedana yakuunu waxaa ahaana min calaamaati alikhfaaqi guuldarada calaamadaheeda xuquuqda sideeda oo qofku hadduu wanaag kuu galo iska daa qof diinku baray haddii adoo maalin aad u ooman uu biyo ku siiyo oo uu biyo oon tira ku siiyo xaquu kuu leeyahy abaalgudna waa kuu leeyahy nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiis abu dawud iyo qayrkiis bay wariyeen wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofka wanaag inii sameeya u abaalguda fain lam tajiduu bimaa tukaafi'unahu fadcuu lahu haddaadna heli karin waxaad ugu abaalgudaan u duceeya xataa tarow annakum qad kaafa'tumuuhu ilaa aad aamintaan saaad ugu ducaynaydeen inaad istidhaahdaan waa u abaalgudeen xadiikaasna waa xadii saxiixa wakadalika nabigeenna suuban sal allahu cala waslm xadiis tirmidi uu wariyey ahlucilmiga gobol badanna ay qawiyeeyeen wuxuu yidhi nabigu sal allahu cala wasalam man lam yashkur innaasa lam yashkur illah qofkaan dadka ku shukrin oo wanaagga u galeen uga shukrin allahna kuma shukriyo man lam yashkur الnaasa lam yashkur ilah tirmidiyaa wariye iyo axmed tirmidi wuu saxiix yeelay sheekh naasirna wuu saxiix yeelay shucayb arnawd wuu saxiix yeelay tanbiihun muhimun haadaa midkaanu tanbiihun muhimun waa baraarujin muhiim baraarujin muhiim a weeye kanu uciiduka biاllaah ilaahay baan kaa magan gelinaa min saniici اlacaajimi dadka cajamiyaalkaa waxyaalaha ay sameeyaan oy culimmadooda kula dhaqmaan ilaahay baan kaa magangelina iyo waduruqiyati dadka dariiqooyinka loo nisbeeyey iyo walmubtadicati bidcolayaalka alkhalfiyati ee khalafka loo nisbeeyey dadkii qofkii hadduu dhaqankii saxaabada iyo taabiciyaalka qaato iyo atbaacu taabiciin waa salafi saan soo ogaanay waa qof dariiqii saxaabada loo nisbeeyey hadduu dadka dambe oo mubtadicada dariiqooda qaatana waa khalfi waa qof khalafka loo nisbeeyey marka wuxuu leeyahay waxaan kaa magan gelina oon ilaahay ka barya inuu kaa magan geliyo waxa ay sameeyaan dadka acaajibta sida badan waxa la yidhaahdaa bidcada iyo dalaalaadka waxa u badan dadka cajamiga sababtuna waxa ay tahay dadkaas ka fogaanshada ay luqada ka fog yihiin ayay waxay ka fogaadaan fahamka saxiixa diinka ah, min alcujmati uutu ay dhihi jireen culummadu qofka mubtadicah cajaminimada xaggeeda aa looga yimid oo bidcad uga timi oo fahamkii uu diinka fahmi lahaa ayaa ka lunsan wuxuuna kow sabab noqday inuusan luqadii qur-aanka aqoonin luqatulqur'aan luqadii qur-aanka inuusan aqoonin marka cajamnimada waa ku badan tahay badanaana firaqa mubtadicada waxa oo ru'asada u ah amase kow bilaaba waa u badan yihiin ajamigu waa u badan yihiin cajamigu marka dadka quluwiga ku dhacay ee inxiraafay ee dariiqooyinkaah ee mubtadicadaah ee khalfiyadaah waxa ay samaynayaan ilaahay ha kaa magan uciiduka bilaahi ilaahay baan kaa magan min saniici alacaajimi dadka cajamiyaalka waxyaala ay samaynayaan wduruqiyati dadka duruqda loo nisbeeyey wlmubtadicati dadka mubtadicada alkhalfiyati khalafka loo nisbeeyey oo waa maxe min alkhuduuci isdullayn alkhaarija ee ka baxsan can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa shiiqa inaad isku dulaydo isdulayn ka baxsan aadaabtii sharciga la yidhaahdo shiiku hadduu joogo koofi lama saara karo qamiiska lama daysan karo magaalada waxaa jooga dad marka oo loo tegaayo oo shiikh lagu sheegaayo marka loo tegaa qamiistaad wadato waa inaad laabto halkaasaad ku xidhe ee qamiis cadi ma daysan karti madaxana waxba ma saari karti laa cimaamad walaa koofi midna ma saari karti waa ka dejine lacagna inta ula tagto kalama soo laaba kartid wixii aad la tagto asagaa iskale waaad ugu talagataad geyne wixii aad isaga ugu talagashay un welo waxaad sidaa hal shilin waa mamnuuc inaad la soo laabato haddaadba ula gasho mhm. waxa weyn xaqiisiaad ku xadgudubto kaad ula laabee waaba keentay bal ka warran waxaan marka waxaas waa quluwi oo ka baxsan aadaabta sharciga iyo diinta islaamka intaba aan salku lahayn aan sal ku lahayn aan salku lahayn waana midii uu shiiku kow kusoo bilaabay calaamadaheeda waxa weya sayidii sayidii sida loo leeyahay ay arintu ay gudbayda aabababababababashiik sida loo leeyahay haddana sayidii sayidii ku xigta shiiknimada waa laga tegaa markaasay xadka ka baxayda sharciga marka ugu dambayda xashaatka waxaataa duruus aan la aqlisayn oo badanaa dadka saasana diin maba dhigaanba sida qaalibka waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan annaga baabka iyagu waa baab kale waxa weeyaan waxba ha akhrisan adugu yaan lagaa weyn khidmada daacada yaan lagaa weyn adaa un cilmiga dhergi doona asagoo ma yaqaana halkee aniga iiga dharjina ilaah in laga cabsaa la rabaa run la sheego asaga laftigiisu waa caami un dadkan waa u sixran yihi shaydaana u hogaamiyey weligiis safiina ma akhrisan mana yaqaan markaasaa lagu leeya asagoo ma akhrisan aduguna ha akhrisan dib lagugu arko meedaha xalaqaadkadoo fadhiya khalaas wey hadduu wax caqriyo hadda mid wax caqriyo saas loogu fidlaysa la arkana wax naafica maan cilmigaas marka khuduuca iyo isdullaynta ka baxsan aadaabta sharciga oo tusaale hadda mid wax caqri jiray waaba dhintaye baa arday wuxuu ii sheegay tafsiir isagoo akrinaya aan ag fariisto maalintii xisi buu akhriyaa tafsiira hal xisib jalaalooyinkuna ka akhriyaa dhammaan jalaalooyinkan waa ku akhriya weliba hal xarafku jalaalooyinkana ka boodima xisibna wey halkii cashar marka wuxuu yidhi ardadii oo dhegaysayna cag hal xaraf aan maqli waayo waxbuu un wadaan xataa inuu akhraayo tafsiir inuu fiqi akhraayo meel la maraayo xataa waa fahmi waayo waxaa nin qur-aanka xifdsan ninkaan waa yaabay waa u dhammeeyey ninkaan marka meeshaas kitaabka warqadu gashanaa meeshaas casharku maraayo warqad gashanaa markaasuu saasuu u qaadanaa hadhow so la kala baxaa saas kaasuu fiirina saasuu iskaga fiirina uun meesha lagu geeyo inuu fahmo isku daya wax kale kama fahmaayo markaasa waxaan idhi rohaadna xaad ka fahmaydaan shiikhan markaasuu yidhi ma awliya warkeed la fahmaayo awliye weli ilaahay weeye ma awliya warkeed la fahmaayo waa iska barakaysaynaa ee awliyama warkeed cilmigaa wuxuu inta ka batay oo ka batay u iska shubahu marka wuxuu yidhi awliya mea la fahmaayo xayd xaad fahmayda xal waxba kama fahmayno markaasaan subax walbana waa soo kallaha hadda xarafna kama fahmaayo maahan inuu inta aayad fahmo aayad fahmi weyna marka hal xaraf waa barakaysi taas dayacaad wati dayacaad wey acuudu bilaahi ah, watigii qofkan waqtigiisu muusan qiimo lahayn hayta midooda kale cilmiga batay ma wuxuu keena in wax la fahmi waayo maya jaaliga keen in la fahmi waayo qofka ninka shiiqa masalada hadday asaga aad ugu baxsan tahay adigu si fuduud ad uga fahmi asaga masalada ku adag adiga fahmkeed waa ku dhiba sidaasaa xaqiiqa ah masalada asaga markay ku adagtay shiika adiga inaad fahantaa waa ku dhibe asaga markay aad ugu bisiishahay in badan inaad fahantay u badanta marka ee cagsi in laga dhigoo la yidhaahdo cilmigia ka batay hal xaraf lagama fahmi karo marka waa quluwi marka quluwiga waa in layska daaya idab maaha taas waxba idab qaadamasho iyo karaamayn shiikh midna maaha oo wuxuu yidhi marka tusaalayaalu keenay wuxuu yidhi uciiduka bilaahi ilahay aan kaa magangelinaa min saniici alacaajimi dadka cajamiyaalka waxyaalahay samaynayaan waduruqiyati dadka dariiqooyinka loo nisbeeyey waxyaalahay samaynayaan waalmubtadicati bidcolayaalka waxyaalahay samaynayaan alkhalfiyati ee khalafka loo nisbeeyey oo min alkhuduuci isdullayn alkhaariji ka baxsan can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa oo min laxsi aydii gacma leefleefid ah gacanta shiikaa uu soo bixina markaasaa la leefanta sheekh maxamed saalax cuthaymiin sidaasuu ku fasiray wuxuu yidhi carabka soo bixina markaasuu gacanta leefa dhunkooshada mayu ayada saas maaha weligay ma mahaluutan waa runtiis waa wax la yaab laakiin wax un aan ka fiicnayn aan aragnay iska daa inaan maqalneen waxaan ka roonayn ayaan aragno hadda gacan la leeftaa gacan la leefta iyo rukuuc ama sujuud yaa weyn rukuuc iyo sujuudaa weyn taasaan aragnay nin joog hadda dhintay ama ku faani jiray salli yaroo maqaar loeed ka samaysanuu haystaa marka halkaad <clears throat> ka hesha markaasuu dhihi jiray sheekh nuur xuseen aan ka helay marka haye nooga sheekay qisadaad ku heshaa marka wuxuu yidhi ninaan u tegey xerta ka mida markaasaan ihayo shiikaan rabaa shiikh wuxuu radaa caadi looguma tago shiikh caadi looguma tago waxaa la sameeyaa boqol mitir meel u jirta marka la maraa aa la gurguurtaa marka labadiisa lugood saas shiikhu usoo taagaa saasuu inta isku inta u dangiigsado uu labada lugood soo taaga marka waa la gurguurana adigu gurguuro ana kula gurguuraa lubtii kugu soo aadaad aad ku dhege lubtii kugu soo aadaad nasiib u yeelad aad ku dhege waa isla guuranay saan u gurguuraay u gurguuraaye lug soo taaganahe lugtii aan ku dhegayo asna tii kaleu ku dhegey markaasuu isiiyuu yidhi salligan aan ku tukaayo marka aa gacan la leefto tana ka darane gacan ka leefto kaas ka darane waxa weeyaan juudaanuu qabay isagu juudaanu googooyey gacanta mara marka inta lagu duubo laba askari dhinacyada laga taagaan wakhtiyaal gaaraha la barakaystaa meel marka gaabanoo qofku inuu saas yidhaa maahani oo foorarsada uusan mari karin aa gacanta saas looga soo taaga markaasaa dadka fayl inta la gershaa lagu soo dayna qof walba marka waa inuu saas yidhaa mar uu yidhaahdaa markuu salaamaayo waa inuu rukuuc meesha ugu dambayda rukuuca markaasuu gudba soco soco soco hadhow xabadaa la ridaa oo la joojina khalaas hadde waa waktigii dowladda xooga badanu jirta nidaam dowladdaa taageera waxaan waa la og yahay waxaan inu gaalnimaya sooma jeedi ah, marka gacan leefsasho marka waa wax ka wada daran waa waa wa gacan la leeftay tanaada kuwaana ka daran soomaa marka waxaasoo dhan wey min laxsi اleydi wa taqbiili اlcaktaafi iyo garbaho la dhunkoodo garbaha in la dhunkoodo waalqabdi in lagu qabto calyamiini gacantiisa midigta marka la salaama bilyamiini midig iyo weshimaali bidix cinda salaami salaamta agteeda ka xaali tawadudi اlkibaar dadka waaweyn isjeclaysiintoodao kaleeto xaaladeeda liladfaali carruurta markay isjeclaysiinayaan ay gacantooda ku qabtaan labada gacmood walinxinaa'i iyo in loo foorarsado cinda salaami salaamta agteeda tan laakiin waa uu tacqiibiyey fiiriya sharaxa sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin waa uu tacqiibiyey wuxuu yidhi kow midda ah wa taqbiilu اlaktaaf garbaha in la dhunkoodo laysa madmuuman calaa kulli xaal ma ahan u shay la ceebeeye ceeb ma ahan walaa maxmuudan shay la ammaanayna maaha oo garab in la dhunkoodaa hay la madmuumana maahan maxmuudna maahan cinda maa yati linsaanu min safarin safar qofku markuu ka yimaado falaa ba'sa wax dhiba maleh an yuqabila inuu dhunkoodo jabhatow wejigiisa wahaamatow madaxiisa iyo wa aktaafow garbihiisa liannahu laa yaduru ilaa ida qtadaa dalika inxinaa'an foorarsi inay arintu keenta maahan marka taas wuu tacqiibiyey talabaaba ka sii daranuu tacqiibiyey waxay tahay marka la salaamao qof in labada gacmood lagu qabto gacantiisa midigta taasna wuxuu yidhi wa haadaa laa naraa fiihi ba'san tan wax dhibaato ayadana uma aragno markii la salaamaa qof oo inaad gacantaada labadiisa gacmood ku qabato maxaa yeele cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi xadiiskii saxiixaynka callamanii rasuululahi sal اllahu calيه wasalam atashahuda kafii bayna kafay ayadoo calaacashaydu labadiisa calacalood u dhaxaydo marka ayadana wax oo nahyina ma ku soo aroorin waa bannaan tahay ikraam iyo shafaqay tusayda wax dhibaatana male masalada musiibada waa midaan walinxinaa'i wey cinda salaam soomaaliduna ay ku imtixaanayiin waa middaas qof kasta oy jecel yihiin markay salaamayaan saasay leeyihin ma isceli karaanba haadi hiy musiib waa midda wاlinxinaa'i in la foorarsado cinda salaami salaamta agteeda arintaas ma banaana waa xaaraan maxaa yeele waa rukuuc foorarsigu ah, saas daraaddeeda fiiriya cajami weligiis diin waa uga fogi carabta carabta culummadooda markay shuminayaan halkaasay ka shumina ama wejiga maxaa yeele gacanta hadday badanaaba sida badan gacanta haduu is yiraa shumi waa inuu foorarsado foorarsiguna waa xaaraan qadcana ma banaana ma banaana wa xaaraan qacana ma banaana fororsigu waa arin khatar ah weliba nabigeenna suuban sal allahu calayh wasalam anas ibnu maalik xadiis uu ka wariyey wuxuu yidhi nina u yimid markaasuu yidhi rasuulka allah ninaa la kulmaa walaalkiis ama saaxiibkiis ayanxanii lahu ma u fororsana saas xoogaa madaxa hoos ma u dhigaa qaala laa nabigu wuxuu yidhi maya madaxa hoos uma dhigi karo markaasuu yidhi afayaltazimuhu wayuqabilhu inta isku duudo ma dhunkoona qaala laa maya uu yidhi nabigu sal اllahu calيه wasalam qaala afa ya'kudu biyadihi wayusaafixu gacantiisa inta ku dhego ma gacan qaada qaala nacam tirmidi wuxuu hi xadiiثun xasanu sheekh naasiruna wuu taxsiiniya isaguna ma banaana inxinaaga forasiga xadiiska laakiin maxaa ku jirte ta laysku duubo in la shumiyaana ma bannaanaa ku jirta xadiiska mas'aladaas culummadu waxay yidhaahdaan mucaanaqada oo qofka laysku duubo laba weeye mid sax maaha midna waa sax midda aan saxda ahayn waxa ay tahay mar kastood kulantaan inaad mucaanaqaydo laakiin qofku markuu safar ka yimaado ood ismoogeydeen in la mucaanaqeeya waa hadyu saxaaba waa hadyigii saxaabada waana saxaabadana si badanay uga soo aroortay tusaale imaam اlbukhaari adab اlmufradka wuxuu ku wariyey axmed ibnu xambalna musnadkiisa lafdiguna musnadka imaam axmed lafdiga ku sugan weeye an cabdilaahi ibni muxamed ibnu caqiil cabdilaahi ibni muxamed ibn ah, caqiil wuxuu yidhi jaabir ibni cabdilaahiyaan maqlayu isagoo hadlaya wuxuu yidhi yidhi jaabir ibni cabdilaahi waxaa i gaaray xadiid oo nin uu yaqaano saxaabada ka ah balaqanii xadiiun cinda rajulin ah, balaqanii xadiiun can rajulin samicahu min rasuuli lahi sala allahu alay wasalam waxay soo gaaraydu xadiid oo nin ka mida ah saxaabada iga soo gaaray ninkaasoo nabiga ka maqlay sala allahu calay wasalam fashtaraytu baciira neef geelahan u gatayu xadiiskaas inaan raadiyo neef geelahan soo gatayu uma shadadtu raxlii calayhi ratigiyaan rartay neefkii geelahayaan rartay fasirtu ilayhi shahran hal bil aan u socdo ninkaas meeshii jiray shaam ayuu jiray ninku hal bil aan socday xataa qadimtu calayhi shaam ilaa aan shaam u galay ninkii faidaa cabdulaahi ibnu unays ninkii wuxuu noqday saxaabiga la yidha cabdullahi ibnu unaysu oo shaam jooga faqultu lilbawaabi qul lahu jaabir cala albaab waxaan ku idhi kii albaabka joogay waxaad ku tira albaabka waxaa taagan jaabir markaas wuxuu inta u tegey oo soo laabtay uu yidhi ibn cabdillaah jaabir ibn cabdilaahi miya uu ku yidhi markaasaan idhi nacam markaa nacam idhi faqaraja yada'u thawbahu factanaqanii wactanaqtuhu wuxuu soo baxay isagoo maradiisii ku istaagaya oo xataa inta tartiib u soo labistay ima sugine waa soo booday markii la yidhi ibn cabdilaahi wey ninka taagan isagoo maradii hadda iskaga istaagaya uu ii yimid marka xadiiskaas wuxuu yidhi factanaqanii wactanaqtu waa iqooraqooraystay anuguna waa qoorqooraysta hadi waa culamaau saxaabaka ugu waaweynay xadiiskaasna xasan wey yidhi shucayb arnauud sheekh naasidiin albani sanadkiisu waa xasan uu yidhi sida xaafid ibn xajaba uu yidhi shacbi caamir ibnu sharaxiil wuxuu yidhi sida bayhaqi u wariyey kaana asxaabu muxamadin sala اllahu calayh wasalam ida altaqow saafaxuu saxaabada nabiga markay kulmaan way iska canqaadi jireen taas waa markay kulmaan iska canqaadku waa mar kasta faidaa qadimuu min safarin caanaqa bacduhum bacdan laakiin marka safar mid ka soo galo waa isqooraqooraysan jireen marka isqooraqooraysigu wuxuu gaar ku yahay qof kaa maqnaa oo kuu yimid oo aad muddo kala maqnaydeen ama safar ka soo galay uu qaas ku yahay aarkaasna silsilatu xadii saxiixa ayuu ku saxiixina sheekh naasir waxay laakiin culammadu inkireen musaafaxada bacd alcasri iyo bacd asubxi masaajida gobol aad ku arkaydaan waa bidcu taas salaada subax markii la tukado inta jamaacada islaami waa hadda labadii safka iskula tukato ama salaada casr marka taas waa bidcu taas laba qofoo awal kala maqneed ayaysanba safar ku kala markay kulmaan assalaamu calaykum iskacan qaadaan waa sunna waa sunna haddii mid safar ka yimid ama ay kala maqnaayeenna inay isqooroqoraystaan waa sunna ayada midaas rukuucdan yartaa xaaran qacan wey mana banaana waana musiibo waa in aad marka looga digtoonaada oo qofku bataatanba xaq ilaahay uusan aadniga siin walimixnaayi cinda asalaami wa alfaadi iyo alfaad in la isticmaalo alfaadda alraqwati jilicsan almutakaadilati oo isdulaynayda alfaad oo isdulayn ay ka noqoto sayidii mawlaaya wa naxwiha wixii lamida ah. lafdigaasay isticmaalaan hadeer kuwa jooga sayidii shiiqaygii ma dhihi karo Ah, yaa shaykhi ma dhihi karo sayidi uu leey ah, sayidii saasaan rabaa sayidii uu leey sayidii mawlaaye kaannahu inuu addoon yahay waa naxwiha oo min alfaadi alkhadami qaadumiinta alfaadooda ah iyo walcabiidi addoommada hmm, marka alfaada waxaaso dhan waa in qofku ka fogaada waa soo marnay waxa weeyaan ardaguna waa inuu karaamaysan yahay shiikhuu karaamaysan yahay waa laba ilaahay ixtiraamka xurmada oo xaqa uu kugu leeyahay unbaad ilaalin laakiin addoon ilaahayaad uta marka inuu qofku aad xoogaa waxyaalahaasuna waa waxa quluwiga keenay waa waxaa quluwiga keenay markii dambena waxay gaartay saydi saydidaasu naska sharciga iyo shiiqa qowlkiis markay iskhilaafaan in shiiqa ninoo waxa weeyaan saydi saydi mid dhahay walaadmher waxaan ku idhi yuu yidhi mas'aladan ma bannaana kitaabka aad akhrisatana waa ku taalla waa ogahay yidhi kitaabka inay ku taallo laakiin shiiku wuxuu yidhi waa fiicanta markaasaan idhi haddii kitaabka iyo shiiku iskhilaafaan yaad raacayda markaas ilaa qad raacnaqad madow waxaan ku falaaya qad madow meel iskaga taalla hay dhigay shiiqaas shiiku markuu adkan khilaafo inuu ad kala sheego meel kale wax ku sheego sooma waa inuu daliil ku sheego kitaabkan uu akhraa marka uu leeyahay masaladan ku taalla waa daciif maxaa shardiga ah? waa inuu daliil sheego ah. waa inuu meel wax ku sheego laakiin hadduu yidhaahdo kitaabku waa saas diinku waa saas laakiin aniga sax uma arko ma isaga la raaca maya ma sax maa subxaan allah shiiku wuxuu shiik igu aq igu lahaaba waxay kitaabkan sooma cilmigana eh inaan ku raaco ee shaqsinimada maaha soo uma jeedin marka waa arrin khatara ah oo nin shiikoo kitaab akrinaya ka akriyey ma bannaana qabuuraha in la dhiso sida midkan meeshaan laga dhisayo miduu gacanta ku taagay meel agtiisaa laga dhisaayay kanoo kaleeto wy midka la diida markaasaa uu lacag ku dara lacagu dhiiba kii lagu dhisaayo hadde waa masaajid weyn oo qabri laga duldhisa qabrigii aa laga duldhisayo waa masaajid weyn qabriga qabrigu bartaas uga yaalla safka oo mixraabka safka ugu horayda qabriga xaggiisa u sujuuda markaasa la yidha dee ma ogolal asagaaba lacagta dhiibaa lagu dhisay qayb ka mid oo ah. meeshaas meeshay ka dhaltay maqadkaad raacida mase shiika marka ah, halkaas meeshay ka dhaltay marka ulwiyaadkaasoo dhan waa diin xumo waa diin xumo ilahay in looga cabsado waa wandur waxaad fiiridaa maa yaquuluhu waxa uu leeyahay alcalaamatu salafiyu caalimkii oo loo nisbeeyey salafka asheekh maxamed ah, asheekh maxamed albashiir albashiir alibrahimiyu aljazaa'iriyu almutawafaa sanata amaaniin waalaamia alif alhijiriya raximahullah kitaabka laydha albasaair fi lbasaa'ir ku yidhi fainahu kitaabkaasu faaiqu siyaaq siyaaqiisu waa mid aad u sarreeya bal kitaabkaas akhri kitaabkaas uaymiin wuxuu yidhi ma ana arag mana akrin wa ana kadalik anuuna ma arki ma akrin laakiin shiiqaa sheegaa de qofkii heli kara waa inuu raadsado hmm bakar abu zayd ma arkin maogtahay mana arin maogta cilmi maahan ayadu qofkii akhriyayaa ah, ka warramaa laga dhegaysana bakar abu zayda akhriyey marka waa isagaa tilmaamay maasha allah raasu maalika raasumaalkaaga qofku markuu shaqaynaa lacagta asalka uu ku shaqo bilaabay raasulmaala laydha faa'iidana waa laha wixii dheeraada ah ama ribxa laydha marka raasu maalika raasumaalkaaga ayuha daalibu ardagaanow min shaykhika shaykhaaga xaggiisa xaal raasumaalkaasu ka ahaaday alqudwatu waa inaad uga dayato bisaalixi akhlaaqi akhlaaqdiisa wanaagsan wa kariimi shamaa'ili sifaaddiisa wanaagsan ama talaqi qaadashada iyo wa talqiinu laqinidda fa huwa ribxun zaa'idun waa faa'iido dheeraad waa faa'iido raasulmaalka koobaad oo uu shiik kuugu yahay akhlaaqda wanaagsan waa ina wadayo waxa weeyaan taqwada cibaadada cadaaladda sidqiga ammaanada sabarka uu duruusta ku sabraa akhlaaqda wanaagsan xilmiga iyo dulqaadka akhlaaqda wanaagsan waa inaad uga dayato haddii waa dhici kartaa shiiqa akhlaaqda gabal inaysan fiicnayn uu leeyahay waa dhici kartaa saas daraaddeed u leeyahay bisaalix akhlaaqi oo maxay ta waxaa dhici karta wax aan tadayunkiisa wax u dhibayn laakiin aan akhlaaq fiican ahayn fulaynimaa dhici karta inuu fulaya uga daya fulaynimada raadsan maydo dhici karta inuu bakiili hoga u gacan adagi sheikhi diintiisii kale waa ku daya lakiin waa gacan adagi uga daya maydo waxaa dhici karta inuu dabiicad kululiya uga daya waxaa dhici karta inuu xirxiran yahy oo badanaa bashaashad uusan lahayn darsigu akhrina ju lama arko qofna ma dhexgalo uga daya maydi wixii oo maaragtay aan adiga akhlaaqda fiicanaad uga dayanay marka waana dhici karta akhlaaq laga fiican yahay inuu leeyahay akhlaaqdaas oo aan tadayunka waxba u dhibayn qofka tadayunkiisa akhlaaqdaas laga fiican marka uga daya hadduu xirxirnaado shiiqayga xirxirnaa jiray dhihi maydi gacan adag yahay waa gacan adkaadkaygaba dhihi maydi uga daya akhlaaqda wanaagsanad uga dayanay taasaad uga dayanay alqudwatu inaad uga dayato bisaalixi akhlaaqi akhlaaqdiisa unafan sidqiga ammaanada cadliga iyo insaafka tawaaduca cibaadaadka oo inuu cibaadada ku dadaalo ballanka ilaaliyo duruusta ilaaliyo sabarka nashaadka waxyaalahaasad uga dayaneen iyo wa kariimi shamaa'ili sifaadiisa wanaagsan ama talaqi qaadashada aad cilmiga ka qaadanaya wa talqiinu laqinidu fahuwa ribxun zaa'idun waa faa'iide kuusii dheeraad ah faaida horena waan usoo soo sheegnay abubakar almuawic wuxuu yidhi abi cabdilaahi axmed ibnu xambal laba-iyo toban sano oo uu musnadka u akhrinayo caruurtiisaan ku laalaabanayey hal xadiid kama qoran intaas iyo akhlaaqdiisaan fiirinay hadyigiisa iyo akhlaaqdiisa ayaan fiirinayey waana ku nacfiyey uu yidhi aimo badanaana oon mid iyo laba ahayn ayaa sidaas laga soo raray bal waalidiintu caruurtooda inta u diraan culummada ay dhihi jireen hadyigooda iyo dhaqankooda soo fiiriya hadyigooda iyo dhaqankooda soo fiiriya marka hadyiga wanaagsan in laga qaato wixii hadyi wanaagsan laakiin masale muhiimu baraarujiye laakiin laa yaakhudka yuusan ku qaadin alindifaacu ku tegid fii maxabati shaykika shayqaga jacaylkiisa aad ku tagto oo fataqaca aad ku dhacdo fi shanaacati foolxumo min xayu meel laa tadri adigu aadan ogeyn wa kullu man qof kastoo yanduru ilayka ku fiirinaana yadri wa ogi falaa tuqallidu wuxuu ku yidhi laakiin laa yaakudka yuusan ku qabanin oo yuu kugu qaadin alindifaacu ku tegid fii maxabbati shayqika sheeqaaga jacaylkiisa aad ku tagto oo fataqaca aad markaas ku dhacdo fi shanaacati xumaanta iyo foolxumada min xayu laa tadri meelaadan adigu ogeyn inaad ku dhacday foolxumo wa kullu man qof kastoo yanduru ilayka ku soo fiiriyaana yadri wa ogi falaa tuqallidhu shiiqa uga dayan bisawtin dhawaaq wa naqamatin iyo danan ma og shiiqa waxyaalaha looga dayan waxay waxyaala kasaba oo shiiqu kasab ahaan u sameeyey cibaad ahaan oo ajar ilaahay uga helayo aduguna markaad uga dayato ajaraad ilahay uga helayo laakiin abuuristan qofka loo abuuray qof walba codaa loo abuuray qaab socdaa ilaahay u abuuray asagu ajar kuma laha tafshiiru mogta qaab socodka qaabka loo abuuro codku qaabka u baxa waa qaabka abuuris soo ma jeedin maahan kasabu asagu leey maaha haddaba marka uga dayato o sidii shiikha u dhawaaq subxaana allah qofka waa kula yaabaa ku arkaa ha wuxuu leey qofku hayta siduu u cabay shiikha marka naqmada iyo qaabka dananka waa abuuris waa wax abuurisa maaha ficil qofku leeya isagu maaha taas marka hauga dayan sidii alla ku abuuray u hada markaad wax akraydo ee siduu shiiku u dhawaaq jira hau dhawaaq sida adiga alla kuu abuuray u hadal markaad socaydo qaarka alla kuu abuuray iskaga soco ilaa socod sunnada waafaqsan mooye socodkiisa kale hauga dayan ilaa qofa sii alla u abuuray mogta qofasi u socdaa dadka maalan qofa luguhu saatan iskaga soo horjeedaan hongofyuu leeyahay adigama hongofyaa isku yeela hadii shiik hongofyadaha midaa dalbaleho lagu kala jeedaan maalan qofba sii u socdaan waaas waa wax abuurisa ka war haddaad uga dayato qofkii ku arkaa markaas mxuu waa la yaaba qofku waa maay waa maxay qof ilaa heer kuu caba shiiqa qof marka xataa dhawaaqa midka ugu daran weliba waa dhawaaqa oo dad badan dhawaaqa inay shiiqooda sidiis u dhawaaqaan isku dayan sax ma sidaa ilaahay kuu abray u dhawaaq cilmigaad ka soo qaadatay le ku dhawaaq so uma jeedin markaa hauga day socodka ayuu wuxuu ka soo istidrona uaymiin socodku hadduu yahay mid sharciga waafaqsan oo gaar ah kaas waa haa waa looga dayana oo sidii qaabka nabiga u socod jiroo kale hadduu yahay kaas waa looga dayana taasuu ka reeba markaasuu wuxuu yidhi wa kullu man yanduru ilayka qof kastoo kuu soo fiiriya yadri waa ogyahay inaad ku dhacday foolxumo falaa tuqallidhu uga dayin shiiqa bisawtin ad wa naqamatin danan walaa mishyatin qaab socod iyo wa xarakatan dhaqdhaqaaq xaraka xarakadaasna wuu kala qaaday xaraka iska dabiici abuurisa taas ma looga dayanayo laakiin wuxuu yidhi xaraka waxaa jirta faa'iide leh oo waa maxay tusaaluba soo qaata wuxuu yidhi mar aan dhiganayno yidhi macadka cilmiga ahe riyaad macallin waxaa jiru naxwada noo dhigi jiray wuxuu yidhi shay kasta oo xaraka u baahan dhaqdhaqaaqu samaynaa markuu cashar kare macnaha tusaalayaal badanuu bixina marka aad aan ugu baraarugi jirno yidhi waana la socnay si tamaam ah xataa hadday hurdanahda hurdada waa naga tegi jirtay laakiin waxaa dhacduu yidhi macallin kale inuu yimaado oo uu xadiiska sii daayo sardiyo waxa weeyaan fa milu haadaa nashaad alinsaanu yidhi xataa qofka nashaadkiisiuu kaasu dila dhaqaaq yar samayn asagoon wax dhaqaaqa samayn uu xadiiska sii dayna marka waaba hurdeyba adiga dhama marka dambe marka wuxuu yidhi eh, xarakaadka oo casharka in dadka la tusaaleeyo ah taas waa looga dayana ila maxaa waa sifo fiican oo faa'iide leh taas waa sifo fiican laakiin qaab socodka iyo taasa uga daya walaamishatin qaab socod iyo waxarakatin dhaqdhaqaaq iyo wahayatin hay-adana wuu kala qaaday hay-ada hadda wixii abuurisa waa gooni laakiin hayada fiican ah, hay-ada fiican oo waa maxay hadyiga culummada hadyiga culummada labiska culummada waa looga dayana culummada sacuudi waxay qaataan bahal layha cabaa'ah mara weynoo culummadoodu qaatanaa jira wuu yidhi mid aanba qaadeen haddaad aragto kaas waxa uga dayan ah, laakiin midka qaata waa looga dayana maxaa yeele waa hadyiga lagu yaqaan culummada macnaheedu waxay tahay labiska culummada lagu yaqaan kaas waa in looga daydo laakiin waxa wayan qaababkiisa kaleo abuurista ha ku dayani fainahu shiiqu inamaa wax kale maahan saara wuu noqday shayqan shayq sheeqoo jaliilan weyn bitilka taas hore oo ah taasuu shiku ugu yahay falaa tasqud ha ku dhicin anta adugu bitabaciyati ku raacid low shiika aad ku raacdo fii haadihi middan dambe oo abuurista ah, taas ha ku dhicin marka taas iska ilaali nashaadu shayki fii darsihi alaslu ah, cishruun asalka labaataneeya nashaadu shayki sheeqa nashaadkiisa fii darsihi darsigiisa uu ku nashaado dersiga shiiku inuu nashaad ku yeesho ardadaa sabab u noqoto inuu dersiga uu nashaadi waayana ardadaa sabab u noqoto fawaa'id badan inuu shiiku sheego oo masalo walba meel u celi sheeg iyo inuu iska daayo fawaa'idka ee uu matniga iska laqdayo ardadaa sabab u noqoto waana meeshaan uga hadla halkaan uga hadla marka adigu habaabi'in dersiga shiiqa fawaa'idkiina ha jarin nashaadu shayqa shayqa nashaadkiisa fii darsihi uu ku nashaado yakuunu wuxuu noqonaa calaa qadri madaariki daalib ardaga garashadiisa intay la eg tahay fi istimaacihi dhegaysigiisa uu garanaa wa jamci nafsi iyo naftiisao dhan uu isku keena awooddiisa wa tafaaculi axaasiisihi ardaga dareemayaalkiisu inay la shaqeeyaan maca shaykhihi shaykhiisa la jirhkiisa fii darsihi darsigiisa dhexdiisa ay kula shaqeeyaan qadarka oo shiiqu uu nashaadaa waxay ku xiran tahay ardagu siduu dersiga ula socdo hadduu ardagu dersiga awooddiisoo dhan kula socdo dareenkiisoo dhan uu la socdo laqba hadday tahay faa'iide kor laga sheegay hadday tahay ishkaal la xalliyey hadday tahay shubhe laga jawaabay hadday tahay haddii uu ka dareemo shiiqu ardadu arda dadaalayda inay tahay haddii faa'iide la sheego waa qorana safxa iyo kitaab haddii la sheego inta qortuu ka soo diyaarsanaa uu dib u raaca safxadii maahan waxa weeyaan kitaab hebelaa masaladu ku taala kadib keliya cilmi kuu noqome nina maalina masaajidaan ku tukanay marka wiilaa na tujiyey oo aad malaha sifatu salaati nebi aad u yaqaan oo salaadii nabiga aad u yaqaan markuu na tujiyeya nin istaagay jaamiciya nin jaamiciyaha istaagay markaasuu yidhi caruurta yaryar oo dadka tujinayana laka daayo oon salaada oqoonin masalo ku qabsada marka masaladu waa sunadii wuxuu ku qabsana bis markay salaadii dhammaatay oo la sunaystaan inta wado meel dambe geeyey aan idhi wiilku wuxuu qalda markaasuu yidhi masaladaasu qalday markaasaan idhi yaa kuu sheegay markaasuu yidhi waagaan jaamacatun imaam maxamed ibn sacuud dhigan maxamed ibn mascuud mi jaamacatun imaam tii oo riyaad ku til maxamed ibn sacuud taasaan dhiga jirayo dictor maalin muxaadara noo akriyay waan ku soo daray masaladaas markaasaan idhi halkay ku taalla kitaabkay ku taalla suu dictoorku kolley baan ku soo daray maalintii hade waxaan dictoorku shaqadiis waa gutay laakiin adu waxaad qabat dictoorka shaqadiis waa gutay isagu sababtoo aan ah inta kuu sheego weliba kitaabna sheega fiiri adiga xaa lagaa rabay inta qorato oo calaamadaysato oo kitaabkii ku laabato oo akrido saxiix daciif naqli daliil wixii aad wadato laakiin dictora maalin ka sheegay jaamacad isagoo muxaadara ka dhigaayo waxaasa diin ka dhigeen nin weynaata oo daalib cilmiya markaasuu daba riddi saas wa ku riddiif tega saasuu wuxu raba inu wax ku naqdiyo bal ka war waa jahli murakaba marka ardayga waxaa la rabaa fawaa'idkii inuu qoranayo marka faa'iidada la sheego sababta safxada iyo mujalladka iyo kutubta loo sheegaya waxay tahay qofku inta qorto inuu u laabto oon cilmigiisu intaa noqon waa la sheegay uusan noqon oo waa meesha waxa loogu xawila waxaa la rabaa tawfiiqa la yidhahda inuu ku kalsoonaado cilmigiisa oo cilmi marjic leh oo meel ugu laabto heli kara uu noqdo cilmigu ilaa hadda fiir haddaad qof masale u sheegto oo uu yidhaa shiikh kitaabkay ku taallaa maalin dhexoo shiikhu noo akhriyayuu kitaabka ka sheegay qof arday intaas kaa qaadana qof caamiga intaas waa anfice waana qaadana laakiin qof arday ah oo mustafiid ah maalin ayadoo darsi la dhigaya laga dhex sheegay intaas lagaa yeelima ilaa nabi maaha shiikhuyo mogta waxaa dhan oo culummadu maraajicda iyo kutubta kuugu sheegayaan waa tawfiiqin cilmigaagaa lagugu kalsooni gelinaya waxaa la rabaa meel cilmigaaga in loo yeelo waxaa la rabaa marka inta qorato inaad meesha u laabato ood kitaabka dul istaagto ood akhrido oo haddow waxa weeyaan aad taqaana meelaad ugu laabato masaladii marka ardayga marka intaas laga arko casharka inuu si toosa ula socdo waxaa imaanayda fawaa'idka shiiku inuu soo daayo inuu xoog ugu soo diyaariyo inuu soo daayo laakiin hadduu arko inay caajisan yihiin iska daahinu oon fawaa'idaysan ka faa'iidaysayn oo aysan shubho laga jawaabin maanta hadduu u sheego berri waa ka sidii waxa weeyaan qiimado lama laha cilmigu kaasoo kale marka wax weyn loo sheegima diiba loo laqbeeyo meesha waxaa ku yaallaaba burajo haddii kalena iyadaa la iska joojina darsiga mideeda kale wuxuu soconaa inta ardadu nashaaday ardadaas intay nashaadayda oo dersiga la socota waa la wada marka ar darsiga la arko ardadu inaysan la socon oy hamaansi bilaabaan oo meelaha anuga iska rogrogaa darsigaba meeshaanu rogaa mar saacaddu fiirina bal inay dhammaato in kale darsigaa dheeraaday wey waa dhibbannahay naga jooji waa ha marka markaas kow waa inuu siiya hadduu xataa meel inuu geeyo rabe inta xoogaa la qadeeyo fawaaidka iska daayo uu meesha ku geyna marka war adigu fawaaidka baabi'in fiiri intaas uu halkan uga hadla nashaadu shaykhi shaykha nashaadkiisa fii darsigu ku nashada yakuunu wuxuu noqonaa calaa qadri madaariki daalib ardaga ogaanshooyinkiisa oqoonyaalkiisa qadarkay la eg tahay fi istimaacihi dhegaysigiisa uu haleenayo garanayo wa jamci nafsihi nafsadiisa inuu soo aruuriyo macnaha dareenkiisa inuu soo aruuriyo wa tafaaculi axaasiisihi ardaga dareemayaalkiisu inay la fal galaan oo la shaqeeyaan maca shaykhihi shaykhiisa la jirkiisa fii darsi darsigiisa dhexdiisana ay kula shaqeeyaan walihaadaa sidaas daraaddeed faaxadaar ka digtoonow an takuuna adugu inaad noqoto wasiilata qadcin goyn sababtii lagu gaari lahaa licilmi shiika cilmigiisa la gooyo bilkasali wehsi lagu gooyo waalfutuuri daal lagu gooyo futuurku waa kala go'a marka waa daala hadda loola jeedaa walitikaa dangibsi arday oo meel iskaga tiirsada da arag sooma wado ardada aadaabtooda ka mid maaha ardagu hadduu xanuunsan yahay haa meel iskaga tiirsado laakiin hadduu caafimaad qabo ardaygu inuu meel iskaga tiirsado <laughs> marna uu hurdo marna kaco marka sooma wado marka dangiigsi aad meel ku dangiigsato wansiraafi dihni iyo maskaxd oo leexataba oo dersiga ka leexato meel kale ka fakrayda meel kale uu ka fakaraaba wa futuurihi iyo maskaxdii oo daasha qaala alkhaiibu albaqdaadiyu raximah ullah khaiibu albaqdaadi wuxuu ku yidhi waa aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saanic kitaabkiisaasuu ku leeyahay xaashiyaduna kugu yaallaahe wuxuu yidhi xaqu lfaa'idati faa'iidada loo soo kaxayn ilaa ilaa mubtaqiiha qof raadinay umahan faa'iidada looma sheego looma soo kaxeeyo qof raadinaya oo baadiyu ka maqan tahay qof aan ahayn walaa tucradu looma bandhigo ilaa cala raaqibi qof jecel maahnay fiiha faa'iidada faidaa ra'aa markuu arko almuxadiu shiiqii xadiidka akhrinayey bacda alfutuuri daal gebalkiis min almustamici ardaygii dhegaysanayay markuu ka arko daal gebalkiis falyaskuta iska amus shiiqa laftigiisu inuusan iska daldalmine haduu ardada fiiriyo oo arko inaysan la socon waa inuu joojiyo oo aamuso maxaa yeelay faina bacd aludabaa dadka udabada waa jamcu adiib udabada gobolkoodu waxay yidhaahdeen faina bacd aludabaa udabada gobolkood qaala wuxuu yidhi nashaadulqaa'ili sidiisaba qofka hadlaa nashaadkiisu calaa qadri fahmi lmustamic kan dhegaysanaya fahamkiisa intuu leegyahay wuxuu nashaadaa qofku hadlaa dadka dhegaysa intay nashaad egyihin waa wa loogeya maahan cilmiga kaliya qof kastoo hadlaa dadku hadduu arkay inay rabaan hadalkiisa waa daldala wixii u waayey hadduu arkay dadku inay dhibsanayaanna ma hadli karo hadalka waa ku ceshooma marka dambe markaas iska soo gaabina waa la daallayah waa iska soo gaabina wle uma saaqa waa soo kaxeeyey khadiib اbaqdaadi bisanadi can zayd ibni wahab qaala wuxuu ihi zayd ibni wahab qaala cabdullaahi saxaabi magaciisa la idlaaqa wa cabdullah bn qaala cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi xadii dadka u sheekeen maa ramaquuka intay kugu soo taagayaan biabsaarihim indhahood weligaa dadka waxaad u sheegtaa xadiidka iyo cilmiga intay ku soo fiiraayaan macnaha intay kula socdaana laga hadla inaad ardaygu kusoo fiiriyo kitaabka inuu fiiriyaaba kasii fiican uu yidhi marka marna shiiku fiirina marna ardag wuxuu fiirina kitaabka faidaa ra'ayta markaad ka aragto minhum dadka fatratan deel fansic ka siibo hadalka aad waday jooji Ah, jooji hadalkaa sii wadin hadaad aragta ardadii inaysan kula socona daaleen kitaabna iirma adnaku iirima saacadu iirina mobilu iirina kitaabkiiu rogroga meel aan bal akhrayn iska rogroga xusulku mutay waa jiqilaystay iska daa markaas iska aamus allah subxaana wa tacala aclam sal allah wslama wbaarak cala nabiyina